alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calى ashraf اlanbiyaaءi wاlmursaliin sayidina muxamedi wcala aalihi wasaxbi wslem allahuma anfacna bima callamtana wcallimna maa yanfacuna wazidna cilman yanfacuna walxamdu lilah cala kulli xaal waxaynu ku jirnay arkaantii salaadda siiba waxaynu ku jirnay rugnigii labaad ama faralkii labaad ee ahaa takbiirat lixraam waxau sheekhu uhi wayejibu waxa waajiba an takuuna niya inay niyadu noqoto muqaarinatan mid la xidhiidhsan litakbiiri takbiirtii allahu akbarta jamiicihii dhammaantii niyadii aad soo niyeysay salaadda samaynteeda iyo cayimiddii iyo soociddeedii iyo faralnimadeedii niyadaa adigoo haysa oo qalbigaaga ay ku jirto waa inaad takbiirtii oo dhan aad la xidhiidhisaa oo allaahu akbar alifka u horreeya ilaa iyo ra'da u dambaysa inta aad ka odhanaysa waa inaad niyadiina aad xaadirsataa oo aad la xidhiidhisaa sidaynu horeba u soo sheegnay waxaa halkan ay sheegaan istixdaar iyo muqaarana labaduba waxay noqdaan xaqiiqi iyo curfi istixdaarku waxa weeye xaqiiqigaahi waa inuu qofku dee salaadan uu tukanayo ee qasdu ficlihaa uu markaa ficilkeeda u qasinayo waa inuu arkaanteedii oo dhan soo wada xaadirsado oo markaas sooco iyo faralnimadeedii markuu waxaasoo dhan soo wada xaadirsado waxaa la yidhaha istixdaar xaqiiqiya waa inuu sameeyaa muqaarana xaqiiqiya oo inuu markaa intaasoo u hayo uu la xidhiidhiya yuu ku dhirbaaxaa takbiiratulxiraamkii oo ilaa allaahda oo alifka waraya ilaa ra'doo u dambaysa ay wada socdaan socdaanu isaa isugu dhirbaaxaa waxay dhahaan waa istixdaar xaqiiqiya iyo muqaarana xaqiiqiya bay yidhaahdaan waana sida aslulmadhab uu qabo mutaqadimiintii hore ee madhabka shaaficina waa siday qabaan laakiin in badan oo raggii muta'akhiriinta ahaa ka mida oo imaamu nawowi uu ka mid yahay iyo rag fara badan oo kale ayaa waxay doorteen istixdaar curfiya iyo muqaarana curfiya ayay doorteen hay-adda salaada uun jumla ahaan iyo duuduub ahaan waynu soo xadirsay niyada gashadaa kadibna allaahu akbarta ereygeeda ama xarafgeeda ugu horreeyaba ha inuu la xidhiidhiyaa waa istixdaar curfiya iyo muqaaran curfiya markaa kaas ayaana sahlan bay yidhahdeenoo kaa hore xaraj baa ku sugan waana meelaha waswaasku uu ka yimaado marka la yidhaahdo qofkii arkaantii oo dhan ha soo wada xaadiriyo dabeetana intuu fikru indhaa ka bidhigbidhigsiiyo ayuu dabeetana halkaasoo markaasoo dhaya niyadii takbiiratixraamkii faatixadii istaaggii rukuucdii siduu u wadaabaa kolba midig ka dusaya dumaanadii buu ilaawi soo dara dib ugu noqonaya siduu u wadaa laga yaabaa ee kolba miduga boodayo ee uu maskaxda ugu hayu cirka u eegayo ee kolba miduga boodayo in salaaddaba lagu tukadaabaa la arkaa marka waa arrin xaraj uu ku sugan yahay wamaa jacala calaykum fi diini min xaraj waxay dhahan qolada mutaakhiriintii low kaana shaaficiyu xayan laaftaa bihi imaamulshaafici hadduu noolaan lahaayuu dee xarajkan iyo dhibtan arki lahaa isaga lafdiisu muqaaranistixdaarkan curfiga iyo muqaaranadan curfiyada ah ayuu markaa fatwoon lahaa ibnu rifca wuxuuhi innahu lxaq subgiina wuxuuhi isaga ayaa sawaaba khadiba shirbiinina wuxuuhi labadaas ayay markaa aniga uswa iyo dayasho iigu sugan tahay markaa istixdaarka markaa curfiga iyo muqaranada curfiga unbaa laga maarmaana ka soo gudub ahaalidu ka saddexaad alqiyaamu waa isaag macnaa waxaynu u baahannay in macnaa la fahmo un arrintan ay sheegayaan in la fahmo ayuunbaa laga maarmaanoo markaad shuraaxdii ku aragto aad macnaa fahanto adaa markaa raadsan doona markaaad fahanto maxay u deliishadeen maxay madaahibta kale ka qabaan maxaa yacni haddana la isukeenkooda markaad fahanto waxaan meesha ku qoran ayaad markaa taa u gudbi kartaa ahaaliduka seexaadna alqiyaamu waa istaagin kaanat isalaatu fardan hadday tahayoo waqadara qofkuna uu karo waxau sheekhu leeyahy raximah ullahu tacaala ahaalidu rugniga saddexaad waa alqiyaamu istaag uu salaaddii istaag ku tukado waase in kaanat isalaatu fardan hadday salaaddu salaad faran la tahay wa qadara uu karana inuu istaago labada arrimood baa laga maarmaan u ah waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam xadiidkii saxiixa imaamuulbukhaari warinayay waxau idhi salli qaa'iman tuko adigoo taagan fain lam tastadic haddii aanad awoodin faqaacidan adigoo fadhiyo tuko fain lam tastadic haddii aanad karin facalaa jam adoo dhinacaaga u jiifa ku tuko markaa waa haddii uu karayo haddiise aanu karayni isaaggii waa fadhiisanayaayo qaab alliyaaliya qaabku markaa u fadhiisan karo ayuu markaa u fadhiisanayaa haddii uu fadhigii kari waayana dhinaciisa isagoo weliba dhinaca midig u jiifaa ayuu markaa tukanayaa qibladana markaa dee jirihiisa qaybtiisaa hore ayuu markaa qaabilsiinaya haddii uu jiifkaa markaa dhinacana ka caajisana qadaadka ayuu u jiibsanayaa weliba xaggaa koonfureed imika markaynu xagganoo kale ka joogno ayuu jeesanayaa madaxana waa la soo yartaagi rays magaadhooyinkiisiyana xaggaa qiblada ayay markaa u jeedayaan waana markaas ishaarayaa waxay dhaheen qofkii taa kari waayaana dee ishaaro ayuunbuu samayn hadduu xataa ishaaradaa kari waayo dee ishiisa ayuu markaa ku ishaarimaya afcaashii salaadda hadduu intaa kari waayana dee qalbiga ayuunbuu markaa arkaantii ka socotinaya qalbiga ayuunbuu ka tukanayaa bay yidhaahdeen inta qofka caqligiisu uu joogana salaaddu ka dhici maysa waayo takliifdu waxaan lagu faraya iyo waxaan lagu diidaya hawlidani waxay la socota caqligan manaadu takliif waa caqliga mar hadduu caqligu joogo ka dhici mayso walaa yajuusu tarkuhaa liman caqal wa bacda cajsin in yutiq shay-an facal waa halkuu suwadku lahaa uma bannaanay inuu ka tago qof caqli lihi intuu cajsi jiray dabadii hadduu wax karana waa uu samayn imaamulbaajuuri baa wuxuu isagu leeyahay waxaad ku ogaanaysaa buuhi arrinta wabidaalika taclam kufra man iddacaa inuu gaaloobayo qofka sheegtaa isaga iyo alla inay u dhaxayso xaalad takliifdii markaa kaga dhacday oo takliifdii lagaga qaaday si nimanka ibaaxiyiinta ay sameeyaan waxaad ogaanaysaa buuhi dadka sidaa sheegtaa inay gaaloobayaan wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin cibaadaduna waxay ku xidhan tahay inta uu qofku ka dhimanayo caqligiisuna uu joogo inta uu nool yahay ee caqligiisuna joogo cibaadadu waa saarantay hadduu caqligiisi markaa dee khalkhalo ama uu geeriyo dee halkaasi cibaadadii ay ku dhammaanaysaa waxaynu faralkiiyo salaaddii ayada sunnaha ahayd qofku isagoo karayaba inuu istaago fadhi waa iskaga tukan karaa waayo xadiidka bukhaari uu warinayo nebigu sala allahu calayhi wasallam wuxu man sallaa qaa'iman qofka tukaday isagoo taagan fa huwa afdalu isagaa fadli badan waman sallaa qaacidan qofka isagoo fadhiyo tukadaana falow nisfu ajri lqaa'imi kii taagnaa ajrigiisa kale barhkii buu leeyahy waman sallaa naa'iman qofka isagoo jiifa hurdada waxaa looga jeedaa jiifa falow nisfu ajri lqaacidi ayuu leeyahy imaamu nawowina majmuuciisa wuxuu ku yihi walxadiidu warada fi man yusallii annafla qaacidan oo mudajican maca qudrati cala alqiyaam isagoo karaya istaagii qofka sunno tukanaya ee saa hadlaya alraabicu ka afraadna waa qiraa'at alfaatixa faatixada akhrinteeda weeye wa yejibu waxaa waajiba tartiibuhaa faatixada inuu tartiibiyo wa muwaalaatuha inuu xidhiidhiyo wa tashdiidaatuha shidadkeedii ayaa waajibaya wa ikhraaju daadi daadka min adaayi inuu ka saaraana waa waajib wa tajibu fii kulli ragcatin way waajibtaa ilaa ragcata almasbuuqi qofkaa masbuuq ah ee wax lagala horreeyey ragcaddiisa mooyaane waxuu sheekhu leeyahay araabicu rugniga afraad waa qiraa'atu alfaatixa waa inuu faatixada akhriyo istaag kasta hadduu qofku istaag ku tukanayo ama dee istaagga wixii ka beddel ee ama fadhi ama jiif ahaa kii markaa keli tukanayey iyo kii ma'muumka ahaa iyo kii imaamka ahaa salaaddii sirriyada ahayd ee hoos soo dhigaya tii jahriyaddeeda korka loo qaadayay intuba waa sawo bay leeyihin shaaficiyadu waayo nabigeenu sala allahu calayhi wasallam wuxuuhi xadiidka bukhaari iyo muslim ay warinayaan laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati alkitaab salaadi uma jirto qofka aan faatixatu lkitaab akhrin xadiidka markaa salaada in faatixada la akhriya ku soo arooraysaa aad iyo laxaad bay u badantay haddaba wuxuuhi wayejibu waxaa waajiba si faatixada akhrinteedu ay u ansaxdo tartiibuhaa in la tartiibiyo oo sidaa loo akhriye ay u taallo loo akhriye aan markaa xagga dambe lagaga imanoo aan dib markaa loogu siqinoon loogu soconnin le'annu sidaasu qur-aanku ayuu mucjis ku yahay haddii markaa si aan si ahayn loo akhriyana dee markaa icjaaskiisii ayaa lumaya waana sida nebigu sala allahu alay slm u akhrin jiray salluu kamaa ra'aytumuni usalli baanu yidhi nebigu sala allahu alay wasalam wa mu'aalaatuha ah, waa in la xidhiidhiyaa oo faataxadii aan lagu kala saarin dee wax kala saara la odhanayo waa aan lagu kala saarin laakiin hadduu masalan dee aamiin oo kale iyo aayad naxariis ayuu imaamku aqribarkaasu weydiistay tilaawadii imaamiga oo kale ayuu sujuuday isagoo dhex marray ayadaa taasi dhib male hadduu markaa aamus dheer ama mid yaroo markaa qirada kala joojineeda ula qasiyay la yimaado waa kala go'aysaa dib waa inuu soo bilaabaa wa tashdiidaatuhaa shadadkeedina waa waajibo dee waa inaanu markaa xaraf shadan waa inaanu fudaydinin haddii uu fulaydiyo qiradii kelmaddaasi ma akhriya ma ansaxayso hadday qirada kelmaddaasi ansixi weydana faatixadii ma ansaxayso hadday faatixadii ansixi weydana salaaddii ma ansaxayso leanna waa laba xaraf markaa markaa hadduu fulaydiyo qaarkood baynu soo tilmaanna hadduuba camdiya markaa inay gaalnimo keenayso waxaa kaloo sheekhu uhi wa ikhraaju daadi daadka waa in minadaa'i waa inuu ka saaraa filasaxa yacni calalasax bay leeyihiin oo qofkii isagu karayay inuu kala saaro ama inuu yacni kala saaro baran karayo ee baran kari waaye hadduu daadkii markaa da ka dhigo oo u akhriyo qiradiisaasi ma ansaxayso hadday qiradiisaasi ansixi weydana dee faatixadiisi iyo salaadiisi ma ansaxayso le'annu daa iyo daad laba eray oo kala macnaa ayay ka yimaadeen hortoo daa iyada faatixada kumaba sugna xarafkaasi daadkii markaa da in lagu beddelaana macnihii buu doorinayaa li'annu daadku waa min addaalliina waa kuwii lumay haddii laakiin da la yidhaahdo min dalla yadallu oo bimacnaa marka uu gelinka hore ama maalin sameeyo waxa ayaa la yidhaahdaa markaa macnihiiba waa isbeddelayaa marka waa ka tegayaa meesha waa in iyadana uu kala saaraa wa tajibu faatixadu way waajibtaa fii kulli ragcatin dee toban shardiyeelada horeynu markaa shuruuddeeda u soo marnayoo inaan laxni markaa macnaa doori aayaadkeeduna inuu akhriyo xaalat alqiyaam inay dhacdo inuu qofku nafdiisa maqashiyo inuu markaa dee carabi ku akhriyo waa shuruuddeedii wa tajibu waa waajibtaa fii kulli ragcatin ragcad kastana waa ku waajibtaa ilaa ragcata almasbuuqi kii masbuuqa ahaa ee lagala horreeyey istaagga barhkii ee aan isagu soo gaadhin istaaggii imaamka aan ku soo gaadhin wakhti uu faatixadii wada akhriyo masalan mar alla markii uu istaagay ee uu xidhay ayaa imaamkii rukuucay kaas ayaa la yidhaha masbuuq kaa isaga ragcaddiisa faatixadii way ka dhacaysaa oo imaamka ayuu la rukuucayaa ragcaddaana wuu ku haleelayaayoo ragcaddaasina way u tirsan tahay waana mas'ala ay isku khilaafeen fuqahadu culimmada qaar baa waxay qabaan ragcadda aanu faataxa qofkaa masbuuqaahi akhri inaanay u jirin sida imaamulbukhaari iyo ibnu xasmiga daahiriga iyo shawkaani iyo subki min ashaaficiya ayaa ku tegaya laakiin jumhuurulculamaa oo ay ka mid yihiin yacni saxaabadii ibnu cumar ibnu mascuud zayd ibnu haabit afarta imaam ee asxaabulmadaahibka ahi waxay qabaan ragcadda in lagu soo haleelayo oo lagu tirsanayo haddii aad imaamka rukuuc ku soo gaadho oo aad la xasisho waxaase lagama maarmaan ah had yo goorane dadku halkaa iyagoo degdegaya ayay imaamku marka ay u yimaadaan isagoo rukuucsan waxaa la rabaa inaad waxba aanad degdegin waayo nebigeennu sala allahu calay wasalam wuxuu yidhi markaa salaadda u socotaan ha tegana idinkoo ordaya maxaa yeele mar haddaad salaad socoto salaad baad ku jirtaa famaa adragtum fasalluu wamaa faatikum faatimu wixii aad soo gaadhaanna imaamka la tukada wixii idin dhaafan ha dhowta iska dhammaystirta marka waxa la rabaa inaad isa soo taagto adigoo taagan oo qiblada qaabishan inaad takbiiratulixraamka horto salaaddii niyeysood xidhato marka aad taa takbiiratulixraamka aad xidhato kadib haddana waa inaad allahu akbar tii kanee rukuucidda aad tidhaahdaa oo aad si fiican u rukuucdaa haddii aad markaa imaamkii la xasisho oo aad xasilooni imaamkii ku soo gaadho waa tanaynu ka hadlayno faatixadiina waa kaa dhacaysaa ragcaddaasina waa kuu jirtaa waad xisaabsanaysaa waana xadiid imaamu lbukhaari iyo muslim ay warinayaan baa wuxuu man adraka ragcata min asalaa faqad adraka salaa ragcaddana rukuuc baa looga jaabaynaya qofka salaadda ka soo gaadha rukuuc salaaddaa wuu soo gaadho wuu soo haleelay laakiin waxa dhacdo oo badan in qofkii isaga oo aan labadii takbiirood kala saarin allahu akbar tii xidhashada iyo tii kale isagoo lagaba yaabo inuu jilbaha haysto inuu allahu akbar yidhaha isagu degdeguun inuu imaamkaa gaadho ku jira taana mar haddii aanu takbiirihiisii kala saarin ama isagoo qiblada qaabishan ama isagoo qumaatii u taagan aanu takbiiratulxraamkii aan odhan salaaddiisuma xidhmayso haddii aanad imaamkii oo xasiloon aanad ku gaadhin ee imaamkii ay isweydaarataanna taana waxa weye ragcaddaasi kuma tirsanaa weliba manhalulwariifku halkaa wuxuu ka siiya ilaa lix suuro oo markaa badidooda aanay ansaxaynin ayuu ka dhigayaa ee ka sii eegta marka wa tajibu fii kulli ragcati ilaa ragcata almasbuuq waana qofkaa zamanu faataxadii ku akhriyo aan soo gaadhin haddii markaa imaamka oo taagan soo gaadho waa inuu faatixada akhriyaa haddii markaa imaamkii uu rukuuco isagoon weli faatixadii dhammaystirin halkaasuu ku jaray uu kula rukuucaya haddii isagoo ruuxta soo gaadha wuu la rukuucaya alkhaamisu rugniga shanaad waa rukuucu rukuucdii weeye asaadisuka lixaadna aطumaaninatu fiihi rukuucda waa inuu ku xasilaa bixaydu isagoo yastaqiru uu sugmaya kullu cudwun xubin kasta meeshiisa waxau sheekhu leeyahay alkhaamisu alrukuuc waa rukuucdii oo soo foorarsigii ah waa inuu qofkani soo foorarsado ilaa xad ay raaxooyinkiisa iyo calaacalihiisaasi jilbaha ka gaadhayaan waa inuu weliba dhabarkiisa iyo qordiisiiyo markaas sidaas waa inuu u simaa inuu isfoorariyana la dooni maayo inuu afka kuru taagana la dooni maayo waayo ilaahay baa la ya ayuha aladiina aamanuu irkacuu wasjuduu kuwa liin rabeen rukuuca oo sujuuda warkaci maca araakiciin ayaa la lahaa xadiidkii musii'u salaata isaguna waa tilmaamayay asaadisu ka lixaadna waa aطumaaniinatu fiihi rukuucda waa inuu ku xasilaa bixaydu kullu cudwin xubin kastaa makaanu meeshiisii uu ku sugnaanayo inta aanu ka toosin rukuucda waa inuu rukuucdii ku xasilaa oo dhaqdhaqaaqii soo foorarsiga uu go'aa aad baanay inoogu badantahy innaga qofkii intuu saasuu yar rukuuco inuu markaba soo noqdo taasna waxba kaba jiraan weeye aad ha laysaga taxadiro ka toddobaadna waalictidaalu ictidaalkii iyo ka soo toosidii markaa laga soo toosayey rukuucda waxaana ictidaalku an yacuuda raakicu ilaa ma kaana calayh qabla rukuucihi rukuucda ka hor sidii aad ku sugnaydun waa inaad ku noqotaa haddaad taagnayd istaaggii waa inaad ku noqotaa haddaad fadhiday fadhigii waa inaad ku noqotaa rukuucdan ka hor qiyaamkaaga istaaggaagu siduu ahaa un waa inaad ku noqotaa waana sida xadiidku markaa tilmaamayey asaabicu alictidaalu waa ictidaal ahaaminu kasteedna aطumaaniinatu fiihi waa inuu ku xasilaa ictidaalka oo u istaagaa oo aanu marka uu soo toosayba aanu noqonin aad baanay odayaasheenniiyo dadkeenna ugu badantay markaad eegto ay sunnaha iyo tukanayaan inuu intuu soo yar toosto markaba inuu sujuudo noqdo taasina salaaddii ku ansixmaysay aadaa looga taxadiro ataasicu ka sagaalaadna waa sujuudu maratayni fi kulli ragca ragcad kasta waa inuu laba jeer sujuudaa waaqalu inta ugu yarina waa wadcu shayin min jabhatihi waa inuu shay iyo qayb ka mida ah wejigiisa cala alardi dhulka dhigaa wa butuuni asaabici yadayhi iyo labadiisa gacmood wax ka tirsan yacnii faraha labadiisa gacmood caloosha ayana waa inu dhigaa wa rijlayhi labadiisa lugood yacnii farahooda ayana buduuntooda iyo caloosha wax ka mida waa inu dhigaa wa wadcu rugbatayhi labadiisa jilibna waa inuu markaa dhigaa wax ka mida wa taxaamulun bira'si madaxiisa waa inuu ku xambaaraa wairtifaacu asaafilihi xaggii hoosayn jirtay calaa caliya xaggii sarrayn jirtay waa inay ka sarraysaa waxau sheekhu leeyahay attaasuca sujuudu maratayni waa inuu laba jeer sujuudaa fii kulli ragcatin ragcad kasta oo wejiga dhulka dhiga iyo xubnaha kale waa sida dee aayadda qur-aanka ay tilmaamaysay wasjudu waa sida xadiidka markaa nebigu sala allahu alay wasjud xataa tadma'inna saajidan uu nebigu sala allahu alay waslam uu lahaa haddaba wa aqaluhu inta sujuudda ugu yari wuxuuhi wadcu shayin min jabhatihi waa inuu wax ka mida wejigiisa iyo intaa hore calal ardi dhulka dhiga iyadoo waxaa ilaho u kala dhexeeya aanay jirin wa butuuni asaabici yadayhi wa wadcu shayin wax ka mida waa inuu min butuuni asaabici yadayhi labadiisaa gacmood farahooda wax ka midana waa inuu dhulkii dhigaa dhabarkan looma dhigi kare waa butuuntooda iyo calooshooda wa rijlayhi wa wadcu shayin waa inuu wax dhigaa min butuuni asaabici rijlayhi labadiisa lugood farahooda calooshoodana ayana waa inu dhigaa innagu waxaynu samaynaa dadka qaarkood kor bay u taagaano sidaas ayay markay sujuudtayihiin faraha cagaha ay yidhaahdaan qaarna sidaasabay dhabarkaabay u jeediyaan labada midnaba lama oggola waxaa la rabaa markaa inaad lugaha faraha aad sidaa markood weli qiblada aad u jeediso wa wadcu rugbatayhi labadiisa jilibna dhigidooda weeye waana sida xadiidkii markaa saxiixaha uu tilmaamaya nebigu sala la alay sl umirnaa waxaana la faray annasu calaa sabcati acdumin toddoba xubnood inaan ka sujuudna cala aljabha wejiga markaasaa waa ashaara biyadihi calaa anfi sanka ayuu ku ishaaray wuxuuhi halkaa inaan ka sujuudno walyadayn labada gacmood ama kafayn bay riwaayadka qaarna odhanayaan wa rugbatayni labada jilib wa adraafi alqadamayni gomudaha adraaftooda inaan ka sujuudno toddobada ayaa nala faray wa taxaamulun waxaa kaloo loo shardiyaa sujuuddii taxaamulun ku xambaarid bira'si madaxiisa inuu ku xambaaro dhulkii inuu ka soo hayo la dooni maaye waa inuu hiqalka iyo culayska madaxiisa waa inuu dhulkii dhigaa waxay leeyihiin haddii bal xataa dee xadhig la hoos yacni sidaa ah loo qabto dee waa inuu riix ayuu markaa dhulka gaarsiinaya ee ka soo hayn baan la oggolayn wa irtifaacu asaafilihi xaggii hoosayn jirtay ee dee badhyihiisa iyo sinihiisa iyo markuu taagan yahay intaa hoosaysaa waa inay ka sarraysay calaa caaliihi xaggii sarrayn jirayoo madaxa iyo garbahaya ah waxaa la diidayaa inaad tidhahdo waan sinmay anuu isforfoorin kari maayee yacnii waxbaan soo dhiganayaa oo saa siman ayaan u sujuudayaa taas baan lagaa oggolayn waa saa isu foororisaa waana sida nebigu sala allah alay u samayn jiray alcaashiru ka tobnaad aطumaaniinatu fiihi waa inuu ku xasilaa oo aanu markaba kala sooin uu ku xasilaa alxaadi cashar ka koob iyo waa aljuluusu bayna sajdatayni fadhigaa u dhaxeeya labada sujuudood waa inuu fadhiistaa ahaani cashara atumaaninatu fi waa inuu ku xasilaa oo waa rugniga iyo ku-xasiladiisii baa la kala tirinaya alxaadi cashar aljuluus bayna sajdatayn waa inuu fadhiistaa oo labada sujuudood kala saaree fadhigaa uu ku kala waa inuu ku xasilaa ahaadida casharka saddex iyo tobnaad adtashahud alakhiiru waa atixiyaadka dambe ee salaadda marka uu dhammeeyo ee salaadda aakhirkeeda walow salaad hal atixiyaad bale ha ahaatee yacni waayo salaadaha afarna atixiyaad hore iyo aakhir bay leeyihin subaxna markaa dee mid dambuunbay leedahay markaa atashahud alakhiir almaatiyu bihi aakhira kuli salaa ee lala imanaya salaad kasta kaasina isaguna waxa weeye arkaanta ayuu kamid yahay waanaynu arki doonnaa aqalkiisa iyo agarkiisana waxaynu ku soo marnay safiiniin baynu ku soo marnay aaalid cashar atashowdu alakhiir waa atixiyaadka dambe alraabic casharka afariyo tobnaadna waa alqucuudu fiihi waa inuu fadhiisto atixiyaadka oo qofkii karayaa fadhi ku akhriyo kala tirintan atixiyaadkiiyo fadhiga la kala tirinayana waxaynu tilmaannay dee qofku haddii aanuba atixiyaadkii inuu hadda soo islaamo ee uma bannaano inuu markaa atixiyaadka loo fadhiista yidhaahdo kollay adigu dee mar haddaanad waxba akhriyan kabaaga iska sii qaado iska sii bax ee waxa laga rabaa intaa atixiyaadka la akhriyaya inuu fadhiyo oo hadduu markaa atixiyaadii kari waay fadhigiisii baan markaa meesha ka baxayn araabic cashar alqucuudu fiih waa inu fadhiistaa alkhaamisa cashar ka shan iyo tobnaadna waa asalaatu cala اnabiyi sala اllahu calayh wasalam fi اtashahud اlakhiiri atixiyaadka dambe waynu markaa ku akhriyaa beliba dabadiisa waynu ku akhriyaa waayo imaamu nawowi majmuuca wuxuu ku leeyahay ilaahay baa yidhi salluu calayhi wasallimuu tasliima nebiga ku salliya oo salaama ilaahay wuxuu aayaddaa ku waajibinayaa nebiga in lagu salliyo culimmaduna waxay ku ijmaaceen salliga nebigu salaadda hayrkeed inaan waajib ahayn xaaladihiina markaa waxaa ugu habboon nebiga lagu salliyaa salaadda salaadda xilliyadeediina xaggaa ugu dambaysa ugu sii habboon yahay weliba xadiidka saxiixa ee salaadda ibraahimiyada ka hadlayay yani ay lahayn saxaabadu waan garanay si aan kuu salaamayna fakayfa nusalli calayka idaa naxnu sallayna calayka fii salaatina salaaddii dhexe markaan kugu sallaya si aan kugu sallinaa marka in salliga lagu salaadda dhexdeedii uu yahay ayaynu halkaa ka fahmaynaa xaggaa dambe ayaanay shaaficiyadu waa la marinayaa markaa qof salaaddii tukanaya oo rugni ka mida yahay salaaddiisa miyaa la odhan karaa salliga nebigu diidan yahay lama odhan karo waa khata asaadis cashar ka lixiyo tobnaadna waa assalaamu waa salaamo naqsigii wa aqalu intauu yidha assalaamu calaykum yacnii hal mar inuu yidhaahdo labaduna waa sunna iyo shaaficiyadu leeyihiin waayo xadiidka abu daa'uud iyo tirmidiya ay warinayaan nabigeennu sala allahu calayhi wasallam wuxu uhi miftaaxu salaa salaadda fuleeda atahuur weeye wa taxriimuha takbiir wixii kuu xalaashaha waxa kaa xaaraamtinimaa kaa oodayaana takbiirta weeye wa taxliiluhaa waxa kuu xalaalayaa kaa furayaana altasliimu waa salaama naqsiga marka asaadisa cashar assalaamu wa aqaluhuna assalaamu calaykum weeye ilaa koob iyo toban shardi ayay markaa salaamda oo abyaadna marka ay ku kulminayaan shuruudu tasliimin taxliilu salaati idaa alata aatii sacatun saxad bikayri mila carib wakhaadib wasil wajmac wawaali wakun mustaqbilan uma laa taqsid bihi اlkhabra wajlis wasmac bihi nafsan fain kamulat tilka shuruudu watamat kaana muctabaraa yacni halkaana idinku akhrisa waa fahmi doontaane asaabic cashar rugniga toddobiyo tobnaad ee u dambeeya atartiibu waa in sidaa aynu u soo tilmaannay loo kala tartiibiyo oon laysweydarin laysna dhexgelinin waayo nabigeennu sala allahu alay slm sidaas ayuu u tukaday waxaanuu yidhi salluu kamaa ra'aytumuuni yusalli siaa i aragtay anigoo u tukanaya u tukada haddaba rugni ficliya hadduu rugni ficliya ama qowliya ka hormariyo isagoo rukuucin buu sujuuday ama faatixadii isagoon akhriyin buu rukuucay hadduu u badhiilo salaaddu way ka buraysaa hadduu saawi <coughs> yahayna waxaa la leeyahay hadduu xasuustay intaanu gaadhin rugnigii la midka ahaa salaaddii ma yacnii wuu ku noqonayaa rugni hadduu rukuucdii ka tegey intaanu rukuucda ragcadda kala gaadhin rukuucdii buu dib ugu noqonayaa hadduu isagoo rukuucdii ragcaddii hore ka tegey oo ilaaway ragcaddii labaad rukuucdeediiu ku xasuustana intii dhexe meeshay ka baxaysaa rukuucdani ragcaddii hore rukuucdeediunbay noqonaysaa rugni qawliga oon salaamta ahayn hadduu rugni qawliga ama ficliga ka hormariyana atixiyaadkiibu sujuuddii ka horraysiiya ama salligii nebigu atixiyaadkii ka horraysiiye salaaddu kuma burto laakiin waxa uu hormariyey wax ka soo qaad male dib waa inuu soo celiyaa salaanta hadduu ka hormariya meesheedii meelaan hayna waabay ka buraysaaba ayada salaadu faslun